alxamdu lilah rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu cala ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin nabiyina muxamadi wcala alih wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkani waa cashirkii labaatan iyo labaad ee ka mida min riyaad الsaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin baab اlxahi cala اlisdiyaadi min alkhayri fi awaakhir اlcumri wuxuu baab yahay alxah in laysku caraabiyo laysku booriyo ama laysku guubaabsho cala alisdiyaadi in la kororsado oo la kordhiyo min alkhayri daacaadka iyo wanaagga xaggiisa fii awaakhir alcumri cimrigaada dabayaaqadiisa cimriga ilaahay ku siiyey dabayaaqadiisa in wixii khayra eed kordhin kartae daaca ah la kordhiyo oo dadaal dheeraada la baxsho cimrigaadu haddee dabayaaqadiisa adugu ma taqaanid ilaahay baa subxaanahu wa tacaala garanaya laakiin waxaa loo jeedaa xilli walba maadaama lagugu iman karo kordhi cibaadada iyo camalkaada kordhi baa laga wadaa e, culummaduna e, waxay u qaybiyaan biniaadamka afar qaybood xagga cumriga marka la eego e, sinu aufuula iyo sinu shabaab iyo sinu lkuhula iyo sinu shaykhuuqa afartaasaa la yidhaahdaa dhallaannimo xilli aad dhallaantaho ilmo yaroo carruur iska tahay iyo dhallinyaro maraad tahay iyo gadhmadow waxaa la yidhaahdo oo ragga nindhaxaad waxaa la odhan jiray iyo waayeel iyo waayeel oday afartaa qaybood weeye marka haddiiba ilaahay subxaana wa tacaala cumri ku-siyood gaadho waayeelnimo gaadho waxaad joogtaa way awaakhirulcumr cimrigaadi dabayaaqadiisiiyo gebagabadiisi baa taagan tahay marka waa in shaygii la kordhiyo wey qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi awalam nucammirkum miyaanan idin cimri siinin maa ay tacmiiran cumri siin yatadakaru u waantooma fiihi fi اtacmiir walcumri man tadakara ay man yatadakaru ruuxii waantoobaya ee ilaahay ka cabsanaya wa jaa'akum unnadiir miyuusan idiin imanin diga idin digo oo markaasi idin dareensiiya in ay dhowdahay geeridin iyo ajashiinni qaala bnu cabbaas wuxuu yidhi walmuxaqiquuna iyo culummada cilmiga dhiraandhiriya dabagalay xidkiisa raaca macnaahu aayadda macnaheedu waxaa weye qowlka ilahi walam nucamirkum ma yatadakaru fiihi man tadakar wja'akum الnadiir faduuquu fama lلظaalimiina min nasiir waxaa laga wadaa awalam nucamirkum miyaanan idin cimri siinin sittiina sana lixdan sano wayu'ayidu waxaa xoojinaya lixdanka in laga wado alxadiiثu اladii sanadkuru cafwan xadiidka aanu sheegi doonno in sha allahu tacala haddii rabbi yidhaahdo waqiila waxaa la yidhi macnaahu aayadda macnaheedu waxaa weeye amaaniya caشhara sanatan aaaaaideedyo-an sano wa qiila waxaa layidhi maye ma aha siddeediyo tobanna ma ahe wa arbaciina sana afartan sano afartan dhowr waa la sheegaa toddobaatan waa la sheegay marka qaalahu lxasan xasan albasri baa yidhi iyo walkalbi almufasir ayaa yidhi wamasruuq alajdac wa nuqila jamaacada min ataabiciin baa ku sheegay arbaciinka in ay tahay waja'akum nadiir arbaciinka eh, awlam nucamirkum arbaciinka afartanka laga wado wanuqila waxaa laga soo guursho laga tabiyey can ibni cabaasin aydan ibna cabaasna laga tabiyey jamaca min asalaf wasaxaaba laga wariya wanaqaluu waxay soo guuriyeen ahlucilmiga iyo muxaqiqiintu ana ahla almadiinati reer madiino kaanuu inay ahaayeen idaa balaqa axaduu midkood markuu gaadho arbaciina sanatan afartan markuu gaadho tafaraqa wuxuu u banbixi jiro u faaruqnoqon eh, jiray lilcibaada cibaado keligeed buu u dhardhigan jiro wixii howlo adduunya iyo shuqulkaasoo dhanba halkaasuu iska dhigi jiray wuxuu marka u gu'i jiray inuu cibaadaysto masaajidda iyo howlahaasuu aad ugu mashquuli jiray wa waxaa la yidhi huwa waxaa weeye eh, arbaciinku eh, cafwan tacmiirku albuluuq inaad qaangaadho wey dee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaa soo saar dhallaannimo carurnimo aad soo dhaaftood aad qaan gaadho haddii cimrigaa ilaahay ku siiyo aad ku waantowdo aad ku cibro qaadato oo alla aad kaga cabsato wa qowluhu tacaala uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wa jaa'akum unnadiir ee lagu cadfay lagu ladhay awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi waljumhuur ibnu cabbaas wuxuu yidhi iyo culummada badankood huwa nabiyu nabi maxamed weeye wa jaa'akum unnadiir miyaan uusan idiin imanin diga idiin diga oo aakhar idinka wanaagna idinku bishaareeyey ninkii wanaagsanaa waqiila waxaa leey ma aha nabi maxamed iyo ambiye ashaybu cirada weeye marka haddii madaxu ku caddaado waxaa weeye hade waa laguu digay gebagabaa tahay gabaldhacay baa tahay is-ilaali weeye qaalahu cikrima cikrimaa ku fasiray sida ah cikrima mabni cabaas waad garanaysa wabnu cuyanata sufyaan iyo wahayruhuma iyo culummo kaleba waa sheegeen wallahu aclam wa ama alaxaadiiu axaadiiu miya iyadu ku saabsan in ee dabayaaqada cumrigaada aad cibaadada kordhiso ilaahay ka cabsato oo dadaasho falwalu xadiidka u horeeya waxaa weeye can abi hurayratu ka ahday radi allahu tacaala canhu can inabi sal lay slam qaala wuxuu yidhi acdar allaahu rabbi waa cudurdaar buu siiyey ama rabbi waa u kortay ama rabbi subxaanahu wa tacaala qiilkii waa ka dhammeeyey ila marin axad ahara uu dib u dhigay ilaahay ajalahu ajashiisii xataa balaga sitiina sana ilaa uu lixdan gaadhay rawaahu lbukhaari bukhaari baa warshay qaala alculamaau culammadu waxay dhaahdeen macnaahu xadiidka waxaa laga wadaa lam yatruk ogama tegin rabbi lahu lilcabdi cudran qiil qiiluu sheegto idaa goortii amhalahu rabbi uu korto u kaadiyo haadihi lmudda muddada ayada ah lixdan sano addoonka ilaahay intaa uu cimri siiye uu koranhaya haggana ilaahay ka cabsan waaye aakhare waxba dhigan waayay wax qiila oo hadhow uu sheegto ilaah waad idejisiyo waan laqmaday iyo wax yar ii kadin lahayd waan toobad keeni lahaa iyo meesha ma iimaynayso yuqaalu xagga luqada waxaa ama carabiyada waxaa la yidhaahdaa acdar arajulu ninkii waa u qildaayay hebel faruw xananka oga baxshay idaa balaga alghaayata madasha u dambaysa markaad gaadhsiiya meesha u fog oo filcudur u qaylbixinta iyo cudurdaaridda ah inta aan hebel sugi karay ama aan u dulqaadan karay ama aan u dayn kara ama aan xadhigga u sii dayn karaan u sii dayaan laga wadaa walidaalika ay salafku sidaas uu sheekhu hadda baabaystay ay samayn jireen aakhirul cumrigooda markay marayaan cibaadaday labalaabi jire shay walbo wanaaga ooy samayn karaan bay la iman jireen waxaa la sheegaa asaxaabiya alkabiir abu muusa alashcari radi allahu tacaala canhu ayaa fii aakhiru cumrihi wuxuu la yimid cibaado uusan weligeed la imanin xagga badnaanta iyo dheerarka iyo iyo wakhtigu uu gelinayo markaasaa abu muusa alashcariow naftaada maad u nasisoo u naxdid u tartiibisid saaca wa saaca maad ka dhigtid ood xoogow nasatid oo haddana waa max isku bixis ka dhigtay aan kala go'a lahayn wuxuu idhi wuxuugu hawlay markaa fahmayeenoo wuxuu farduhu marka la barantansiiye ee meel madala loo gooyo oo farduhu ay taratamaan oo isgarab kacaan oy ay arkaan meeshii ahayd bartilmaameedka faras walba inta u dambaysay orad weligu soo saaraa farasku marka hore inuu caadi iskaga orda laga yaabo fardaa iska garabsado laakiin markuu marka geedkii bartilmaameedka ama xadhiggii ama meeshii la taagnay lagu sugay ila dad baa ku sugee farasku wuxuu la yimaadaaba orad wuxuu awooday inta u dambaysu yuu dhiibaa ninka muslimka waxaa laga rabaa fii akhiri cumrihi waxa u dambeey uu awoodi kara cibaadada inuu la yimaado lannu maxaa yeele waa gebagebo naafic ayaa waxaa lagu yidhi ibnu muxuu samayn jiray markuu gurigiisa tago ma awoodi kartaan buui wuxuu ibnu cumar sameeyey guriga markuu tago haddaan idiin sheego noo sheeg baa la yidhi wuxuu idhi alwuduءu likulli salaa wاlmasxafu fima baynahuma salaad walba inuu weyse qaatuu samaynayey labada salaadood inta udhaxaysana masxufkaa hor yaallay kitaabka qur-aanka miyaad awoodaan buu idhi salaadu binaad u weyse iyo waajibba labada salaad intoo udhaxaysana aad kitaabka qur-aankuna akhrido aakhiru cumrigii sidaasuu ahaa axad الsaalixiin ayaa wuxuu fii aakhiri cumrigii samayn jiray wuu soomi jiray markuu soonka dhammeeye makhribka la gaadho ayuu xisaabtami jiray maanta wixii khayr uu la yimid iyo hadduu wax dembi ah ka dhacay sakhiiratan aw kabiira hadduu maalinkaa ogaado inuu khalad yar galo oo sakiiro ah muuse afuri jirin soonku xoojin jiray miyaad awoodi karta adugu aadaanka iyo inta aadaanka la sugahayo yo haddii qaxwada hala soo dhiga timirta halla keeno waabay kuu safan tahayba gaabad sugi marka waxaa laga yaba adoonku dhammaaninba dhowr xaboo sambuus inaad ka farxalato isagu muxuu samayn jiray wuu soomayaa qur-aan badan buu ahrina cibaado badan buu la iman maqhribki markii la gaadho wuxuu xisaab u fadhiisanayaa waagi barye maxaad qabatay maxaad samaysay eraygaasoo beenaad sheegtay khaladkaasaa kaa dhacay in yar hadduu ogaado inuu khaldamay haba yaraatee wuxuu dhihi jiray waa in la cadaabo nafti idibdarrada samaysay soonku isku bixin jiray ilaa waagi dambe naftiisu ay intay gaajadii kartay iyo rafaadkii ayaduu dembigu diidi jirtay kadaa kadaa afurlaan baad igu wadaaye bay odhan jirtay naftuma in mogtahay in la carbiyon bay rabtaa busiri muxuu yidhi wanafsu kaطifli in tumilu shaba calى xub الridaaci wain lam taftimhu cafu wain taftima yanfaimi naftu wuxuu idhi waa ilmahoo kale ilmuhu haddii mirka la baro oo habeenkii la miro oo hooyadii habeenka naaska siiso ay caano u shubto xilliga bu iska soo fadhiisa xataa haddii sagaajahayn jaaq iyo aabu iska leeyahay war seexo lama karaayo adaa ila mirka beraay haddaan naaska laga goyni asagoo afar jiru oo agooraysa iyo iska daba taagan oo naas baan rabaadhi oo meesha fadhiistaba uu ku dhagi iska lalaadan hooyadii asagoo yar haddii laga gooyana waa ka go'ahayaa naftu marka waa ubadka iyo daa'imahaasoo kale weeye wixii lagu carbiyun bay ku tagaysaa waagi dambe waxay noqon iyadoo ay kaa celiso nafti ammaara bisuga ahayd waxay isu beddelaysaa inay kuwaaniso werigadda gaajadii baa soo kartay marka salafku dhaqan bay u lahaayeen fii aakhiri cumrihim inay badiyaan hawsha ayadaa marka waa in lagu daydahade maadaama aynu ayaga ahalku annaga yihiin iyo abtirka ayagii waa in lagu daydo acdar allaahu ilaahay waa cudurdaar siiyey waa u seetadheereeyaa laga wadaa waa u seetadheereeyey e, faruux canaanka oga bixiyey ilamri'in ruux ahara ajalahu ilamrin axad ahara ajalahu ilaahay ajashiisi wadkiisa uu dib u dhigay xataa balaqa sitiina sana shan sana ilahay hadduu ku siiyo sanad hadduu ku siiyo saacado ilaahay cudurdaar waa ku siiyey maxaa yeele maxaad wakhtigaa inaad ku bixisaa la rabaa ilahay jidkiisa iyo ariiqiisa الثاني xadiidka labaad can ibni cabaas radi allahu tacaala canhu qaala kaana cumaru cumar wuxuu aha ibn khaaab amiiru اlmu'miniin almuxadaث اlmulham yudkhilunii kii geliyuu ahaa maca ashyaakhi badrin waayeeladii reer bader ayuu fadhiga ila wadaajin jiray sayidina cumar dhaqankiis wuxuu markuu soo kaco uu masaajidka yimaado ama meeshuu wax ku xukumi jiro uu yimaado ama halkuu ka talin jiray yimaado dadka muslimiinta ah nin walba darajada iyo meeqaanka uu leeyahay bay ogu soo geli jireen ninba ninkuu ka qiimo badanya xagga diineed iyo dadnimo iyo islaam waxtarkii ayaa safka loo kale hormari jiray intay ansaariya muhaajiriin joogaan cumar ma ogola ninkan inuu soo galo marka iyagu hawlahooda dhammaystaan oo la tashado oo wixii lasbarka la isbaro ayuu caamada kale iyo ree iyo ree iyo dadka meelaha kale ka yimid uu fasixi jiray anzilu nnaasa manaasilahum buu rabaa marka ibnu cabbaasoo nin yar ah ayuu fadhigii talada ama muslimiintoo lagu gurfayn xaaladooda ama cumar ummadda uu ku waaninaya ama khayr ugu sheegayey ayuu ka qaybgeliyaa kaana cumaru yudkhilunii wuxuu i gelin jiray calىa ashyaakhi badrin calىa majlisi ashyaakhi badrin fadhiga duqaydii reer bader oo alansaar wاlmuhaajiruun loo jeedo ilaa iyagun bay ahaayeen ma jirin reer bader kale ma jirin labada qaybood bay ahaayeen ansaari muhaajiriin fakaأna bacdahum barhkood waxaad moodaa wajada inuu ka cadhooday wajada inuu helo u cadhooday fii nafsihi naftiisa u shay-an min alghadabi ama hinaas ama xogow masayra kaأna bacdahum wajada waa markaad hay ka mawjida la yidhahda waa markaad shay xoogow gowska ka qabato aad xoogow salugto diiddo oo tada hawshaan ma laga daayo wajada fii nafsihi shayan an min alghayrati aw ilghadab ayuu helay naftiisii wuxuu ka helay in aysan munaasab ahayn ibni cabbaasoo nin da'yar ah in duqayda waayeelada ansaariya muhaajiriin reer badara uu fadhiga la wadaago talada kala qayb galo faqaala bacdigii wuxuu yidhi axadkii hawshaa ka xumaadayna ama ka cadhoodayna riwaayo kala caddaysay waa alimaam alkabiir cabdiraxmaan bn cawf aلzuhri axad اlcashar اlmubashiriina biاljanna wey ninka hawshaas gooska qabtay ee la hadlay cumar cumar la hadlay ee ku yidhi maxaadaan nog ibn cabbaas waa nin yar wiilo lamidaan leenahay maxaad fadhiga ansaariya muhaajiriin duqayda alfat kuhul weeye wuxuu hi waa ninka waa duqow bui duqow waa yeel wey ma aha nin yar ya kijaana musey weeye ma fahamtay warkaas musey kijaana ma ahaada waa cagsigeedii inaad fahamteen bama malay waa nin yaroo duqow i waa yeela si aad moodaysa ma yuusan idan gaadin yaraantiisu daalikum fata lkuhuul inna lahu lisaanan sa'uulan wa qalban caquulan buu ku yidhi wuxuu leeyahay carab su'aal badanoo masaa'ilka diineed raadiyo oon xishoonin oon ka xishoonin inuu jahliga ka baxo oo diintiisa caddaysto masala caddo wey ninkaa midda labaad waa nin aad u caqli badan bursaad moodysaan maayo yuusan ninkan yaraantiisu yuun idan baabi'ini faqaala wuxuu hi axadkii hawshaa ka xumaadoon sheegnay saxaabiga ahaa cabdiraxmaan bn cawf aلzuhri riwaaya cabdirasaaq baa caddaysay lima yadkhulu hada macana muxuu noola soo gelayaa ninkaani ibnu cabbaasa fadhiyadayada iyo taladannada walanaa abnaa'un miluhu annaguna ay noo ahaadeen carruur asagoo kale aanu leenahay haddii marka fadhigii ansaareed ay muhaajiriinay reer bader ay dhanyaro iman hayaan wiilasha la'ayniga ha la aysan ahayn hawshii laguu ogaa inaad dadku isku miisaantaha miisaankii cumarow ku soco maxaad qaacidadii u jabinaysaa bay yidhaahdeen fa qaala wuxuu yidhi innahu wiilkan yarka ah min xayu calimtum meeshaad ogtihiin buu ka yimid ninku waa aalu beyti rasuulilaahi waa nebi maxamedin adeerkii baa dhalay waa ninkii loo duceeyey ninku dadka la ma aha qaacidada guudeed ogtihiinna waa la khasisahayaa takhsiis baa gelaya ninku daduu ka yaryahay muxuu yahay waa waayeel buui waayeel wey fadacaanii waa ii yeedhay sayidina abu cumar daata yowmin maalin maalmaha ka mid ah faadhalanii waa i gashay macahum ay maca ashyaakhi badrin baan la galay fadhigii famaa ra'aytu oo ma arag maalinkaa buuhi annahu dacaanii inuu igu yeedhay yowmaidin maalinka ayadaa ah ilaa liyuriyahum inuu tuso aniga awooddayda iyo dadnimadayda iyo meeshaan cumar ka joogi iyo aan da'yaraadee inaan ragga cilmi kula xisaabtamaayo waa nimankii reer cabdilqays ee soo martiyey u yimid sayidina cumar bdilcasiis khilaafadiisa qoys dhan oo socday oo aan nin ka hadhin ugaaskooday duq iyo doonkoodii wada socda ayaa majliskii sayidina cumar bin abdilcaziz soo fadhiistay markii laisbariidiyey bay duqaydii wafdiga waxay doon inay hadlaan reerkii dhannaa ee socday ree hebel ahaa wiil yar baa u hadlay nin dhallinyaro ayaa u hadlay cumar wuxuu ihi adugu aamus miyar baa tay duqaydu ha hadleen wuxuu idhi haddii tolkii aan la socdayba aniga inaan hadlay ii doorteen cumaru maxaad iga rabtaa midda kale baashu hadday tahay budacyaraan maxaa adiga khaliif kaa dhigay buhi imisaa muslimiinta waayeel ku jira markuu arkay wilku inuu soo cadcad yahay iyo wuxuu ihi balbal hadal anaabad infanataye wuxuu idhi haddii baashu da' tahay oysa dadnimo iyo caqli iyo cilmi aysan ahayn imisaa muslimiinta waayeel kaa weynoo cudtusha ku jira oo caddaaday oo rugcadaah maxaa adigu khaliif kaa dhigay adoo dhallinyaraah ile cumar ugu yaraa dadiis tahay marka ninkii hawsha qaban kariya dadnimo iyo carab furaan iyo caqli iyo ilmina tolkayga ay doortay maxaadu kaa maqan buu bal hadal buu idhi wuu hadlay wiilkii hawshay u socdeen buu ka hadlay wixii dowladda laga rabay buu ka hadlay wixii tale ay u wadeen buu sheegay hadalkii buu qodobeeyey afar waaxood buu ka hadlay siyarkay ku taallaa tarjamadiisa ka akhriya aad u qiimo badan hadalkii wiilku meel cumar ku qorta la yaaba suu u taliyey duqaydii hadlay wax dhaama wuu waayey reerkii dhannaa ee socday wiilkii meeshuu maray wax maruu waayey iyo qaabku u sheegay markii u dambaysuu yidhahdee haddaayi maxaan ku yidhi maxaa kugu muuqda ha ku xisaabtan buuhi dadka walba duntiisa ku raac waa madax caddaha iyo waa madax madowdahay waxba ku qiimayn marka sidoo kale w ibn cabaas iyo waxaad hadda kala haystaa reer bader maalinka marka waxaan u arkaa buui inuu igu inuu tuso meeshaan ka joogo cumar iyo waxa keenay in uu raggaan waayn ahayn uu fadhi geed ila fadhiisiiyo qaala wuxuu yidhi cumar maa taquuluuna maxaad ka leedihiin riwaayo xadiidku uu leeyahay fii musanaf ibn cabdirasaaq wa kaana cumaru amarahu anlaa yatakallama xataa yatakallamu fasa'alahum can shayin falam yujiibuu cumar uu ila hadlo wuxuu idhi nimankan su-aal baan weydiin doonaa maanta ilaa anugu aan wax ku weyddiiya hadlin ilaa anugu aan kula hadlo juuq ma dhihi kartid faqaala cumar wuxuu uhi maa taquuluun maxaad ka leedihiin fii qowli اllahi tacaala ida jaءa nasr اllahi wاlfatxu suuraddaasi suurat nasr maxaad ka leedihiin tafsiirkeeda bal ii ishaaraad baa ku jira tilmaamo ayaa ku jira daqiiqa oo ruuxu dhugle diintana yaqaana xaaladdu subaha la socday iyo si wax ku gabagaboobeen la socday nin macnuhu fahmayaa ku jira bal hadda ka hadla ila waa yeelada muslimiintaa tihiin reer ayaa ka horreey fa qaala bacduhum waxay yidhaahdeen umirna waxaana la faray naxmad ullaha ilaah inaan ku mahadinno wanastakfiruhu dembidhaaf aan weyddiisanno goorma idaa nasarana markuu noo gargaaro wa fataxa calayna uu noo furo dhulkii gaadaan uu noo furo ilaahay uu barwaaqi iyo guul una siiyo wa sakata bacduhum bacdu ashaakhi badanna waa iska aamuseenoo waa afgobaadsadeen falam yaqulu shay waxba muusan odhanin barkoodna waa aamuseen barna sidaasay ku fareen iyay ku jawaabeen ida jaءa nasr اllahi wاlfatxu wra'ayta الnaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaajan fasabbix bixamdi rabbika wastaqfiru innahu kaana tawaaba sidaasay ku fasireen daahirkii naskay ku ordeen hadalku nebi maxamed yuu dhacaayaa laakiin muslimiintaa loo jeedaa oo maxay tahay markuu ilaahay guulidin siiyo oo gargaar yimaado haddii cibaadada badiya ilaahay nasahu hufo tasbiixsada toobad keena dembidhaaf la imaada wax laydinku dembidhaafa la imaada halkaasay ku istaageen cafwan faqaala lii wuxuu igu yidhi akadalika taquulu ya bna cabbaas ibna cabbaasoo ma sidaa ay duqaydu ku fasireen suuraddaad adiguna aad ku fasiraysaa faqultu waxaan idhi laa macnahay sheegan waa sax laakiin macnaha ka daqiiqsan oo ka libidhsan baa loo jeedaa qaala wuxuu idhi cumar famaa taquulu adu maxaad leedahay aayaddu maxay tilmaantay qultu waxaan idhi huwa ajalu rasuuli illaah suuratu nasr ajalu rasuuli illaahi waa ishaara tilmaan lagu farfiiqahayo weeye geeridii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aclamahu lah ilaahay baa ogeysiiyey aclamahu allahu lah allaa ogeysiiye wey allaa dareensiiyey oo nebi maxamedow haddii aad aragto ida ja'a nasrullah haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala guushiisii iyo gargaarkiisii yimaado hadda waad garanaysaan intuusan nabigu dhimanay sanadkoo laba sano ka hor caraboo dhan baa harkaa goosatay wafdigoodii kulligood baa isu yimaadeen madiina qaadi weyday wafdi baa ku kala iman qolyihii lugtahayoo dhan baa de wakiilada kor yidhaahdeen bana iskugu kaadinayna muxamed iyo tolki ile carab waxay ka cabsan jirtay quraysh ahlulxaram bay ahaayeen waa kii abraha lagu baabi'iyey maroodi iyo taangoo dhanba ba cagta la mireshimbire laga adeejiyey ninka ag wuu jabi jiray nebi maxamed oo marka isku taagay aaminsanaayeen nebi maxamed iyo nimankii loo hiilin jiray shimbiraha loogu hiilin jiray bal meeshay kala maraan aan ogaano hadday quraysh raysana haddii dhaqan bay ahaan jirtaye halkeennii baan iskaga adkaysanaynaa hadduu nabigu reeyana hadde waa hawl cusub agga waa amru samaa eh aynu islaannay go'aansadeen wixii carab lafweynteedii xataa nabigu maray quraysh intay ay carab badan soo kiciyeen wuu la hadlo wuxuu hi aniga tolka isku kaayadaayay maxaad iga rabtaa nimanka guriga iga soo saaray ee madiina i keenay baanu kaa dhammaanaynaa idaaya cadowgu raba inuu kala qaybiyo lacadow waa la kala jebiyaa isku koraco musiibe idan hawsha markay dhacday ilaahay subxaana wa tacaala sanadkii sideedba nabigu maka uu furtay caraboo dhan tusbax go'day yay way soo fakadeen wlfatxu fatxu maka wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diinlah afwaaja diinka ilah kooxkoox iyo raxanraxan iyo qabiilqabiil loo soo galo waa gebagaba ajashaadi xilkadi waad godotay wa salaamun cala almursaliina weeye gebagabaad maraysaan fasabbix bixamdi rabbika wastakhfiru innahu kaana tawaaba cimrigaada gebagabe baafaylkaa xidh nabigaa loo tilmaamahaya ibnu cabbaas tii buu fahmay wadaaduhuna tafsiirka way dul ordeen atafsiir اlishaari baa la yidhaahdaa ishaaraadkaasuu la baxay qaala tacaala ilah wuxuu uhi ida jaءa nasr اllahi wاlfatxu wadalika calaamatu ajalika weya buui yaa laga wadaa wadalika guusha imanaysa iyo furashada iyo dadkan isdabajoogga diinka u soo geelaya waa calaamatu ajalika wadkaadii astaantiisi wey waa geeridaadii astaanteedii fasabbix ilaahay weyne oo nasah xumaanta ka hoof naqaa'ista ka hoof bixamdi rabbika adoo ilaahay mahadiisa rabbi ku nasahaaya xamdiga cinda jumhur ahlcilmi huna waa ashukru buu ka dhiganya bixamdi rabbika rabbigaa mahadiisa ilaahay ku nasaha weeye markaad ilaahay aad tasbiixsanaysa ilahay aad xusaysa ilahay weynaynayso ma awoodtaada ah mise waa tawfiiq min allahi subxaana wa tacaala allah ku waafajiye tasbiixda la imanaysa qudhigadu waa maxay waa min xamd illaahi wa shukrihi uu adiga kugu leeyahay wey multamisan bixamdihi adoo ku dheehanna wadaaddaa iskale waxaa loo jeedaa tasbiixda iyo khayrka la imanayso waa min xamd iyo shuhrigiisi iyo maniga iyo tawfiiqdiisi wey ma min xawlika wa quwatika ma wstaqfiru dembidhaafna alla weydiiso inahu kaana tawaaban ilaahay towbadda iyo dadka soo noqda aad buu u aqbalaa waana jecelyah faqaala cumaru wuxuu yidhi maa aclamu ma ogi minha min tafsiiri suurati nasr ilaa maa taquulu tafsiirkaad leedahay mooye ibn cabaasu tafsiirkaad ku fasirtay oo suuraddu macnaha guud ha wadato oo nin walba uu garanhayee in la tilmaamay nebigu geeridiisa inay soo dhowdahay xilliga xijaaban lahaa suuraddu ay tilmaamayso waxaan ka ahayn oan ku fasiraya ma jiro sidaad sheegtaa weeye wixii maalinka ka dambeeyey farahay kala baxeen duqaydii cumarow raallahu bay yidhaahdeen maxaa yeelay suuratu nasr waxay soo degtay nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam mina jooga mina ayaamu tashriiq xaajat ulwadaac oo sanadka sanadka tobnaad markuu nabigu xajka dhammeeyey ayaamu tashriiq maalinkii tobnaad iyo labasadmaadka bay soo degtay markuu nabigu soo noqday madiina ku soo laabtay siddeetan iyo kow maalmood keliyuu noolaa mise laba bilood labaatan iyo kow bari idan calaamatu ajali kasay sheegeen sayidina ibn cabaas iyo cumar weeye culamaduna sidaasay wada mareen kulligood rawahu lbukhaari xadiidkii bukhaari baa wariyey maxaa laga rabaa marka oo xadiidkan baabka uu ka hoseeya waxaa weye xadiidku suubanaba calayhi salaat wasalaam haddii la faray fii aakhiru cumri asagoo haddii aad ogtihiin nabigu qaabka u cibaadaysan jira aanu soo marray habeenna dhoweyd aanu soo marray ilaahay saxaabadu ee hooyadan caaisha ku tirnamay maxamadow ilahay baa kuu dhaafay maa taqadama midagu maa ta'ahara waad isbaabi'inaysaa naftaada u tartiibi maad nasati afalaa akuunu cabdan shakuura aad ilaahayna oga dhowaa ka cabsi badna uusan jirin hadana farasku usha waxaa lagu dhiftaa ha badiyo nabig waxaa layidhi iyadoo sidaa tahay fii akhari cumrika laban laab badi amarkii la faray qudhigiisii baa ilaahay dhaqan ku muujiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam fii aakhiri cumri ramadaanka u dambeeyey jibriil waa kaad ogtiin laba goor buu qur la muraajiciyo kula subciyey laba jeer intii sanadka ka horraysana hal mar buu qur la dhammayn jiray jibriil nabiga min suura اlfata ilى suura الnaas la muraajacan jiray fii aakhiri cumrihi laba jeer sanadkii u dambeey nabigu wuxuu ictikaafay labaatan maalmood waag horna wuxuu ictikaafi jiray toban keliya tobanka dambe u dambaysa bisha ramadaan sanadka u dambaysay labaatankii bisha ramadaan u dambaysana wuu ictikaafay wax walba nabigu waa laban laabay shay walboo khayr ahaa marka xadiidku marka maxalushaahidka uu baabka la leeyahay iyo qaabka ugu xidhan ya waa iska cadyahay haddii dadkii ambiyadiiba la farahayo fii aakhiri cumrihim inay cibaadada labanlaaban oy badiyaan adugu xaggeed joogtaa weeye aلثالث xadiidka saddexaad can caaisha radi allahu tacala canha qaalat hooyadana waxay tidhi maa sallaa rasuulu اllah rasuulka ilaahay ma tukanin salaatan ama sunno ha noqoto ama fard ha noqotee bacda an naزlat calayhi intay ku soo degtay kadib ida jaءa nasr اllahi wاlfat ilaa yaquul wuxuu odhan jiray fiiha fi الsalaa intii suuratu nasri ay soo degtay idaa jaa intay soo degtay kadib nabigu salaad ma tukani wuxuu ku dhaqriyi jiray subxaanaka rabbana wabixamdik allahuma kfir lii intii loo sheegay wey fasabbix bixamdi rabbika wastaqfirhu baa layii nabiga calayhi salaatu wasalaam marka muxuu odhan jiray subxaanak waa mansuubna cala almasdar wax kalena waa la sheegaay allow adaa nasahan weeyo allow adaa nasahan adaa hufan adaa ceeb adaa ceebka saliina waxay mushrikiin kugu sheegeen ama qolyaanku aqoonna kugu sheegeen alla waad ka hufantaho waad ka takooran wey rabbana rabbigana wa bixamdika wa bishukrika nusabbixukaw mahaddaada iyo tawfiiqdaa iyo fadli aad leedahood na siisood nugu ayaan rabbiga kugu xusaynaa oon kugu weynaynaynaa oon ceebta kaaga hufaynaa awood annagu malayn allahumma kfir idan intaadan rabbi baryin faalla ammaanid iyo weynayn baa ka horraysa allahuma kfirlii waa ducadii maxaa ka horeeya xamdi maxaa ka sii horeeya taqdiis iyo tabiix baa ka horeeya intaad saa iskaga fadhiso gacmaha la kala boodine ilaahay ammaan oo alla ku mahadi oo nabiga ku salli kadib dantaada sheego ha degdegin muttafaqun calay wa fii riwaayatin fi saxiixayn riwaayo kaloo saxiinka ku jirta eh, eh, ku timid canha can caaisha kaana rasul la sal slam rasulka ilah wuxua yughiru kii badiya an yaquula inuu yidhahdo fii rukuuci rukuuca gudaheeda iyo wa sujuudi markuu sujuudsan yahay subxaanaka allahuma rabbana allow adaa hufanuu nasaano ceeb ka saliinah ceebna aysan ku qabanin aadamaa xadgudbahaya mooyeen rabbana ya rabbana wabixamdika wanusabixuka bixamdika wey ayb ama bitawfiiqika mahadaadana la qabo allahuma kfir lii yata'awalu nabigu wuxuu fasiranayaa wuxuu dhaqan gelinayaa alqur'aana oo suurat nasri ah macnaa yata'awal qur'aana waxaa weeye ee yacmalu wuxuu ku camalfalaya nabiga ku dhaqmahaya maa umira bihi wixii la faray fi lqur'aani qur'aan gudihiisa lagu faray fi qowlihi tacaala ilaahay uu ku yidhi fasabbix bixamdi rabbika wastaqfirhu ta'wiilku macaani badan buu noqdaa macnaha u caansanee qur-aanka ku yimid waa saddex macnaha dambe ee qolyaha usuuliyiintu ay gadaal ka keeneen ha ii dambeeyo istilaaxiga ah qur ta'wiil hadduu sheego saddex buu u isticmaalaa midka koobaad waa kan haddaaynu hayno shaygii rabbi ku ama kaa reebay inaad dhaqan geliso ta'wiil baa la yidhahdaa samee baa lagu fal ahaan baad oo la timid waxaa lagu odhanaya hebel yata'awalu alqur'aana awaamirtii iyo fariintii buu ka dhigay ila wuxuu qowl buu ahaa amar buu soo baxay wareegtuu ahaa fariin buu ahaa waa dhaqan gelisay waxaa leeyahi ta'awal qur'aan nabig maxaa lagu yidhi fasabbix bixamdi rabbika wastakhfiru amarkaasaa la siiyey muxuu ku muujiyey dhaqan shay baa lagaa reebay waad ka fogaatay maxaa leeyahay yata'awal qur'aan zina ilaahay kaa reebay khamruu kaa reebay xumaanbuu kaa reebay been buu kuu diiday wixii shaydaan hawlihiisoo dhan baa ilaahay kuu diiday waad ka fogaatay fulaan yata'awal qur'aan idan imtiaalu اlawaamiri waijtinaabu الnawaahi qur-aanku wuxuu u yaqaanaa ta'wiil inaad fal ahaan shaygu u fuliso waxaa kaloo qur-aanku ta'wiil yidhaahdaa khabar saadiqoo ilaahay sheegay iyo rasuulkiisu dhiciddiisi waa la yidhahdaa hal yanduru ila tawiilahu yowma yati tawiilah yowma ya'ti ta'wiiluh idan ta'wiilku waa maxay waa wuquucu اlahbaari الsaadiqa waxaan kuhi waxaase waxaasaa dhici doona toban bilood toban sano kadib baa shayga aan sheegay yimid waxaa dhihi haadaa ta'wiilu ru'yaaya nabiylahi yuusuf innii ra'aytu xadda cashara kowkaban waashamsa waalqamara ra'aytuhum lii saajidiin dhammaadka suuradda maxaa la yidhi marka hawsha iswaafaqday wa qaala yaa abati hada ta'wiil ru'yaaya min qablu qad jacala rabbii xaqan idan ta'wiilku muxuu noqday wuquucu اlahbaari الsaadiqa fi اlkhaarij wixii la sii sheegay ee khabar ah in sidiisi uu u yimaado u dhaco ilahay muxuu inoo sheegay subxaanaه wa tacaala in aakhara iman doonto adduunka la rogi doono maalinkay dhacday boonka laafufe lagu kala baxo adduunkan issaaran maxaan leenahay waa ta'wiilu ahbaar اllahi fi اlqiyaamati wاlbacثi wاnnushuur macnaha saddexaad xikmo qarsoonaadi inay caddaato shay xikmaa ah oo qarsoona inuu caddaado ama bacdu ahlilcilmi ay fahmaanna qur-aanku ta'wiil buu u yaqaanaa nebiyulaahi khadir iyo muuse dalika ta'wiilu maa lam tastic calayhi sabra hawluu sameeyey nebiyulaahi khadir sida raajac waa nabi waana masale khilaafiya hawlihii daahir ahaan khalad bay u muuqdeen laakiin xikmooyin qarsoona iyo ujeeddo wanaagsan uu ka lahaa oo sharciga waafaqsan ayaa ka qarsoon nabiylahi muusa marku muxuu ku yidhi dalika tawiilu ay tafsiiru maa waa xikmadii wey ujeeddadii keentay inaan wiilka yarka madaxa qaado oo doonta feedhaha ku dhufto oo guriga toosiyo qolihii inan gumeedka ahaa gurigooda hagaajiyo hawlahan oo dhan xikmadii ka dambaysayd fahmi weyda maxay noqotay tawiilu maa lam tastac calayhi sabra macaanidaa saddexda ah ayuu qur-aanku inta badan taawiilka u isticmaalaa macnaha afraad ee gadaal laga soo tuuray nas aayad ama xadiid macno daahir ku ah in axaadiid kale iyo adilo kale lagu awilo oo macnihii daahirkaa laga tago oo kakale la aado lidaliilin mucaarid waliqariinatin tu'ayidu ta'wiil oo shuruud afara iskale fi lusuul hadda kahorna aan ka hadlayna waa jira isagu kusii mashquuli maayo hunaa maxaynaga khuseeyo waa maxay waa imtiaalu alawaamiri wاجtinaabu الnawaahi ayaa tawiilka laga wadaa wa fii riwaayaةi lmslmin riwaaya muslim uu leeyahay waxaa ku yimid oo ku jira kaana rasuula rasuulka ilah wuxua yukiru kii badiya an yaquula inuu yidhahdo qabla an yamuuta intuusan xijaabinin geeriyoonin ka hor subxaanaka allaahuma wabixamdik mahad dhammaanteedna iska leh astaqfiru dembidhef weydiisanaya wa atuubu ilayk waana kuu soo noqonaya allow qaalad caaisha waxay tidhi qultu yaa rasuul idan waxa laga toobadkeeno dunuub basa ma aha waxa dembidhaaf rabbi laga wadis dunuub basa ma aha hafladaad ka toobadkeeni musqushu markaynu ka soo baxna macaa nabiguna faray inaan dhahno ofraanak salaad baad ka baxday istikfaar baad ku bilaabaysa maxaad oga baxday dawaajibba baad la timid ugu hadda salaadda xoogu baad gargowri kartaa adoo ku jiraad suuqa iska aadi waad maqan tahay mar dambe imaamka rukucay baad soo boodi mararka qaarkood dadkaasaad iskala socod meel la marahayo iyo meeloo la joogo war oma haysid fartun baad iska taago waad iska socotaa waxaad leedahay mar danbaa laga yaabaa soo baraarugto tiraala ilahi waxaa la marahayaa ragcaddii saddexaad ama afraad atixiidaadiya fadhiyaasaad ku garanaysa idan laftirkeeda u baahan istikfaar waa dembi kale maqnaanshahaas hafla shayga la rabo sibcanaad u qabanin waajibka wuxuun bani aadam baa tahay nuqsaan daldalo lagaa waayi maayo istikfaar baad u baahan tahay iyo maxaa tihi hay isagoo keligii fadhiya sheekh yaasiin wuxuu leeyahay korona cudurkiisa waxaa ka mid a ah dadkii aad u sahwiga badnaa ee iska maqnaan jiray yani in dad la tukan waan la kala fog yahay ruuxu ku xigay buu arki jira dadku salaadda ka baxo iskeligii iska fadhiyo unbuu arkay waa nin maqan hadde waa nin maqan waa nin maqan safkaa lagu wada jira howlahaas asturaad badan bay leedahay haddii la kala tago wax badan baa fashilmaayo qaalat caaisha waxay tidhi hooyadeen qultu yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa haadihi alkalimaat weedhahan maxay yihiin allatii weedhahanaasu araaka aan kuu jeedo axdataha inaad soo darisood keentay taquulha inaad leedahay eryadan cusubeedan dhihi jira nabi allow ee talaadii hadda ku soo kordhisay eed mar walba rukuuc sujuudda ku akhrinayso maxay yihiin macnahood xikmada bay raadinaysaa macnaha way garanaysaa ereyga macnihiisa way taqaanaa alla weynayn ma aha ujeeddada xikmaday raadinaysa qaala wuxuu nabigu yidhi jucilad lii calaamatun astaan baa la ii yeelay jucilad lii calaama astaan baa la ii yeelo la ii geliyey fii ummati ummaddaydi qultuha weedhahan iyo la imanaya astaantu maxay tahay idaa ja'a nasrullaahi waalfatxu in gargaar ilaahay iyo guul ay timaado iyo gaalo la jabiyo oo markaas la furto dhulkeedii maka oo kale ilaa akhiri suura ilaa suuradda dhammaadkeeda wa fii riwaayatin lahu riwaayo kale uu muslim leeyahay mise bukhaari baa u dambeeyey cafwan wa fii riwaayatin lahu riwaayo kale uu muslim leeyahay waxaa ku timid kaana rasuul llah rasuulka ila wuxuu yuktiru kii badiya min qawli subxaana allahi wa bixamdihi idan waa isku macnoun subxaanaka allahuma bixamdika allahuma rabbana wabixamdika waa inaga soo maray intuba iyo subxaan allahi ilaahay baa hufan oo nasahan wa bixamdihi mahaddiisa anoo ku dheehan ama ilaahay baa mahadleh ilaahay baa mahadleh oo abaal iyo guul iyo shukri ba leh astaqfirullah allaan dembidhaaf weydiisanaya wa atuubu ilah asagaan u laabanaya qaalad waxay tidhi qultu yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow araaka waxaan kuu jeedaa maalmahan dambe tukiru inaad badinayso min qowli subxaan allahi wabixamdihi astaqfir allah waatuubu ilayh watii nabigu uu sheegay inuu mararka qaarkood boqol ka akhriyo fi lyowmi alwaaxid ama toddobaatan faqaal nabigu wuxuu yidhi maxaad ka wadaabay jira hooyadan leeda maxaa keenay maxaa soo kordhay wuxuu yidhi suubanuhu ahbaranii rabbi rabbigay wuxuu ii sheegay annii anugu sa araa inaan arki doono calaamatan astaan baaq inaan arki doono faidaa ra'aytu astaanta iyo calaamadan markaan arko ummadayda aan ku arko ummatu dacwo dhan loo jeedaa iyo xataa ummatulijaaba basa ila waxa jabahaya waa maxay gaalo gaaladuna waa ummatudacway ka tirsan yihiin muslimiintuna ummatulijaaba weye faidaa ra'aytu markaan arko labada dhinacba gaalana ay jabto oo ummatu dacwa ku jirta ummatulijaabana ay guulaysato ilaahayna gargaariyo nasri uu keeno akartu inaan badiyaa la ifaray min qawli badi nabiga lama dhigo bade laman xageeba nabigu ka fahmay horaanba nabigu tasbiixsanayo wuuna taxmiidsanaya macnuu wuxuu nabigu ka fahmay nabi allow kordhi weeye kordhi meeshuu hore ka kac hore u soco min qawli eh, weedha inaan dhaho inaan badiyo subxaan allah allaa hoofan wabixamdi mahadna allah iskale astaqfir اllaha dembidhaaf baan rabbi wa atuubu ilayh faqad ra'aytuha calaamadina waa arkay caaisho maxaa dhiman marka ida jaءa nasr اllahi wاlfatxu weeye fatxu makkata maka furashadeeda wara'ayta الnaasa yadkhuluuna fi diin lah afwaajan fasabix bixamdi rabbika wاstaqfirhu inahu kana tawaaba idan xadiidka macnihii hor marka daba taaganyad soo fahanteen axad walba intuu awoodi karo ha la yimaado camal badan ha la yimaado xilligaad xanuunsan tahay waa inaad camalkii xilligaad fudud ka badiso xilligaad waa yeelka tahay camalka dhallinyarada waa inaad ka badiso hal meel inaad taagnaataa de waa maangaabnimo wey alraabi xadiidka afraad can anas ibn malik radi allahu tacaala qaal ina allaha subxaanahu wa tacaala caza wajal taabaca alwaxya waxyiguu israraacsha rabbi waxyigii dagaayay ayuu israacshay uusan kala goynin calaa rasuuli illah rasuulka ala dushiisa qabla wafaati intuusan dhibannin ka xataa tuwafiya ilaa nabiga la oofsaday oo u xijaabtay akara maa kaana lwaxy maalinku waxyigu u badnaa arday taabicia ah, ibn ab weydiiye anas xadiidku qisuu lahaa marka yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxyiga fatra ma laga kala gooyey waxyigu marka fatra kala gooyay anas isagu ma soo gaadhin waxyigu xilliguu fatra kala gooyay cahdiga makigu ahaa anasna waad garanaysaan de waa ree madiina nabi oo kala kulmay wuxuu yidhi nabi maxamed oo marka waxay ka gol anuu maaba araga laakiin waxaan kuu sheegay sanadka u dambeeyey nabigu wuxuu geeriyooday xilligu waxay ugu degis badnaa intuu u dambaysa la issoo raacay baytulcumr laga soo qaaday xataa tuufila uu xijaabta suubanahu oo la oobsaday akara maa kaana alwaxyu waxay maalinku u badnaa fii riwaaya oo bukhaari muttafaqun calayh uma tuwafiya rasuululahi bacdu kadibna rasuulka ilaahi baa xijaabtay bacdamaa waxyigii la gabagabeeyey oo wax qur-aanoo dhamman uusan jirin idan waa dhaqan ilaahay weye caza wajal dhaqan ilaahay weeye in xilliga u dambeeya khayrka ruuxa muslimka loo badiyo waa dhaqan ambiyo xilliga u dambeeya inaad khayrka badsato waa dhaqankii saxaabada iyo salafka ahlu khayrka dhaqankooda weeye qoli anugu waxaan soo gaadhay wadaadda suufiyo iska ashcariye ah oo markay kontonba soo gaadhaan haweenkaba iskaga tago carruurta ka fogaada masaajidda gala guri albaab weyn loo sameeyey daga oo gurigu muxuu yahay albaabka weyn nacashige marka la bixinayo in tartiib la bixiyo oo ragga qaadaya aysan albaabka ku rafaadin baan rabaa hadduusan guri dhisan karin guri albaab weyn buu raadinaya oo kiraysanaya hadhow marka meydkeyga la saarahay albaabku uu yarya ha la jabiyo docdaha laga bixiyey meydku ay dhicishi sooma garanaysaa reemiyiguna daroofkaa la faydi jiriyo hawshu hawlo kalay ahayd albaab weyn iyo guri albaab leh waa diyaargaroo akhra loo diyaargaroobahayo annagu waxaa weye lax dhukan coliyo abaar baa moog marka uun qalaf lagaa siiyo baad arki alkhaamis xadiidka shanaad can jaabir radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasul sl l slm rasuulka ilah wuxu uhi yubcau kullu cabdin calaa maa maata calayh waa akhtar xadiid oo u culus bay bacdu salaf dhihi jireen xadiidka ugu daran wey yubcau kullu cabdin addoon walba waxaa lagu soo saari aakharo calaa maa maata calayh wuxuu ku dhintay wuxuu ku nafbaxay baa lagu soo saaraya ninka asagoo salaad ku jira nafbaxay asagoo sujuudsan baa la soo saari ninka asagoo qur-aan akhrinaya nafbaxa asagoo qur-aan akhrin baa la soo saari ninka isagoo halgamaya shahiida isagoo jihaadaya soo baxahaya nin walba ninka isagoo ummadda khayr faraya nin walba falku gacanta kula jiray baa astaan looga dhigaya waa hawl adag weeye marka addoommuhu waa inay is-ilaaliyaan adoo xumaan kula jira fara hadaad nafbaxdo taan baa lagugu soo saari yubcau kullu cabdin addoon kasta waxaa lagu soo bixinayaa calaa maa maata alayhi caqiidadaas hadda uu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam xataa jaahiliyada carbeed way aaminsanaayeen jaahiliyada carbeed way aaminsanaayeen waxay odhan jireen nin ruuxu markuu dhinto waa in qabrigiisa hal qiimo badan oo xoog badan oo la yaqaanoo firfiican ka soo jeeg lagu qalo la keeno hasha ayadaa qudhigeeda ayaa aakhara marka soo saaro uu gaadiidsan doonaabay dhe meydku bay qabeen iyaduu gaadid ka dhiganaya aabbaha marka haddaad qurba cadhaqaba u qasho marka qabrigiisa qurba cadhaqaba unbuu la soo shirtagi bay aaminsanaayeen halbahashay ka quruxsan tahay iyo riti koron ah ama baarqabaxun qabo cajab qaba ayay keeni jireen caqiidada jaahiliyada hore ee geela ku saabsan iyo qabriga neefka la keenayo ilaa amminka soomaaliya ku dambaysaa kulley reer macallin baan ka warqabay amminkooda ku dambaysa wayd fahanteen baan u malaynaya qolya hadda aad waxay dheen wadaadu reer baad sheegtaaye maxaad u jeeddaa ayagaan ogahay inaan hadday xataa qabsadaan aan ka garbixi karo intiina kale haddaad igu dhegtaan xaggeen aad hayaan way fahanteen hadda ka hor inay igu maxkamadeeyeen kanada soo idima sheegi ii marka khayr wey idan fariinta aan wado waxaa weeye hasha sumada xabaalqodka la yidhaahde ee nin walba ula soo shirtagahaye ee xabaasha la keeno caqiyada hore jahliga daba taaganta iska ilaaliya walidaalika baa nabiga laga wariyay xadiid xasana sida raajixa laa caqra fi lislaam caqrigu hashaas weeye dadka xabaasha qodaye xafaariinta ah ujuuro la siin hadday tahay dadka muslimiinta qabriga qodaya qadar looga dhiga dhib laha laakiin hashaa waa hal goonoo lagu faano oo waa hashi qabriga la geyn lahaa hebel maanta qabriga aabbihii muxuu dhigay muxuu geeyaa la odhanaya mid lagu faantamo waa hal aan ahayn aan qadiyo ahayn iyo iyo ujuuro ahayn oo xisaabo kale ah. hashi marka kufaaru quraysh iyo carab iyo qurbi cadhada laga dagaalamahayo iska ilaaliyo ya cabdulaahi hawshaas anaa kaaga xog badan hmm, hawla badan baan ogahay hadda hay sii gelina xisaabahaas yubcau kullu cabdin addoon kasta waxaa lagu soo saari calaa maa maata calayh wuxuu ku dhinto min khayrin aw sharin ah ilaahay subarawahu muslim ilahi subxana wa tacala khaatimadaa noo suubiyo gafkeennana geerideenna ma kulmiyo subxana wa tacala wallah subxana wa tacala aclam